alxamdu lilahi rab اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala alihi waasxaabihi ajmaciin wabacdu nasal allaha subxaanah wa tacaala an yarzuqana cilma naafica wa camala saalixa ehm, <clears throat> waxaan ku jirnay kitaabkii xilyatu daalib alcilm xilyada waxaan ku jirnay imsaad soddon iyo saddexaad soo ma ehm, xilyada soddon iyo saddexaad ciwaankeed muxuu ahaa asidq run sheega sidqu runta la sheego daalibu cilmigu inuu run sheego marka runtu waxaa kasoo horjeeda been beenna waxa weyan waa nifaaq mualifku wuxuu ka digay markuu runta iyo wanaagay leedahay daalib cilmiga uu sheegay qofka sharaftiisa qalbigiisa nadaafadeeda ay runtu ka turjumayso inuu maaragtay iqada qofka cilmigiisa lagu kalsoonaada iyo raalli ahaanshaha ilaahay ka horba inay ku dhisan tahay runta markuu sheegay ayuu wuxuu ka digay dhinaca kasoo horjeeda oo ah beent beenta wau u qaybiyey waxa weyaan beentu waxa weyaan waa nifaaq saddex qaybood buu uqaybiyay beenta soo maha qaybta qaybta kuwaad maa maxay kadib lmutamalliq almutamalliqu waa ism faacil marka kadib lmutamalliq maxaa ujeedaa ya nin jiray been maarata runta runka ahayn sax labaad wuxuu u bixiyey kadib almunaafiq kadib almunaafiq maxau ujeedaa naam waxa uusan aaminsanayn sheeganaysa munaafiqiinta oo kale midna waa lawejinimo weya midna waa kadibu lqabiy kaasi waxa weeyaan waa jaahil murakaba wuxuu aaminsan yahay dad beerta ku jira inay saxan yihin soo ammaanaya waa noocaa saddexdaas buu uqeybiyey markaasuu maaragtay wuxuu ka digay inuu maaragtay qofku daalibka ahay oo ku hadlo wax uusan rumaysnayn qalbigiisana aan ka soo goyn meeshaan joogno amso sa maa markaas wuxuu nagu yihi raxmat ullaahi calayhi falzam iljaada falzam ficilka oo ficlu amriga ah markay ka hor maraan xuruufta xuruuf alcadfiga sida hadda fad oo kale fuma oo kale wawda oo kale waa la reebaa maaratay laamtiis fal san baa la ihahdaa uma uma yaqdu tafafahum laamtu waa asabka waa reebanta soo sax maaha leanna umada xarfu jar weeyaan wahaluma jara hadday laamu tacliiltana waa loos dhigaa marka hadda waxa weeyaan waa laamu amr uma saasuu kuu yihi marka fal laamti waa reeba falzam laazim aljaada wadada laazim wadada ujeeda waa maay waa asidq waa falzam isidq jaadada ka bedeleysaa bedel lbacdi bedel kuli min alkuli wa so sax maa min alkul oo waxa weeyaan jeedada hadda ujeedo waa sunta wadada rumeed qaad wadada beenta iska ilaali laazimna ka dhigoo joogtaha kuu noqoto falaa tadqad ha cadaadin calaa cakad lisaan cakad lisaan huwa aslu lisaan carabka maarata asalkiis waxa weeyaan ha cadaadin walaa taduma shafatayk labadada faruuryoodna ama bushimood haysu dumin walaa taftax faak afkaagana ha kala qaadin limaada limaada cakadu lisaan carabka maxaa loo caridinayaa walimaada yudamu shafatayn walimaada yuftaxu lfaah maxaa afka in loo furayaa waxa weeyaan walaa taf naatiqan xaala kawnika aa tahay naatiqan mid ku hadlaya oo hadlaya intaan midna ha samaynin ilaa calaa xuruufin hadallo iyo erayaal mooyaane aa ku hadlaysid xuruuftaasoo tucabiru tilmaamaysa can ixsaasik dareenkaaga dareenkii asaadiqi ee runta ahaa asaadiqi ee runta ahaa fi lbatin ay fii baatinika adiga qalbigaaga dareen run amaarta fi lbail kalxubi sida jacaylka oo kale walbuqdi wa kalbuqd sida carada oo kale wa aw ixsaasika ama dareenkaaga fi daahiri dusha sare kaladii tudrikuhu sida aad ku garanayso ku gaarayso oo kale tudrikuhu kaladii kan oo tudrikuhu ay garanayso ay gaaraysa ohan lahaa alxawaasu dareemayaasha dareemayaashii alkhamsu ee shanta ah wahiya asamcu walbasaru والsham والdhawq والlms damaashanta wuxuu ujeedaa aلsamcu maqalka iyo walbasaru aragga shamu uritaanka iyo wadhawqu dhidhanka iyo walamsu taabashada hadalkaas maxaad ka fahamteen jamaca muxuu ujeedaa malifku naam ya wax run a weeyaan a sax weyaan qofku waxayaalaha ou daacad buu ka yahay yacni runtu waa inay caddahay sida dareemayaashu cad yihiin iyo wax uu qalbigiisa aaminsan yahay mooyaane qof uusan ku hadlin wax kale wa huwa sidq runtu waa saas weyaan okay qofku maxaa ereygan marka waa sax weyaan maasha allah tamaama saad usheegta weyaan falaa tadqad calaa cakadi lisaan muxuu u yiri marka carabka asalkiisa hadaad ha cadaadin maxaa ujeedaa ya qof markuu hadlayo muxuu sameeyaa carabku cadaadiya so qofku waxa weyaan daqdi buu ku sameeya carabkiisa markuu hadlayo xuruuftanada waxa weeyaan waa daqdi lisaan ama maarata aasaaska ha ka soo baxdo dhinaca ka baxda eh aswaad waxaa kala bedelaa waxa dhan wax ujeedaa yani ha ku hadli marka hadalkii qofku hadlayay sida u hadlayo anbuu noo suuradeeyey inuu qofku carabkiisa cadaadiyo inuu laba farwiyood taago markuu laba farwiyood yadumashafat na hadlaya hadal baa kasoo baxaya fatxu lfaah afkoo la kala qaado intuba waxa weeyaan waa hadal macnaha meeshan dhilahay ha ku hadlin waxaan ran ahayn awguri carabkaaga ha cadaadinin farwiyaaga maaratay ha taagin waxa weeyaan eh, maaragtay eh, sidoo kale afka kala qaadi yan waxaa ujeedaa ku hadl hadihi waa la hadlayo habka loo isticmaalo weyaan dhamaanteed hadalku intaas unbu hadda ujeedaa sida daahirka marka hadduu ku yiri falaa tadqad calaa cakadi lisaan carabkaaga asalkiisa yani cadaadinin si aad uhadasho walaa taduma shafatayka labaa farood maarata hasudumin si aad uhadasho walaa taftax faak afkaaga ha furin inta dhammaantood waxaa ku cilaynaya naaiqan weyaan xaal aa taa mid hadlaya markaa ha ku afkaaga yaysan ka soo bixin ayuu ujeedaa ilaa calaa xuruufin tucabiru ixsaasaka afka yaysan kasoo bixin ilaa erayo dareenkaaga tilmaamayo weyaan mooyaane weliba dareen oo run ah ee dhabkaata asaadiq ah ha jirin yani eh, fi lbatin waxau ujeedaa yani fi lqalbi erey qalbi kasoo go-ay oo daacadka ah kalxubi sida jacaylko kale cidaadaan jeclayn ha waan ku jecla walbuqdi sida carado kale cidaad ma garanaysa aada jeceshana waa ku carooda horan iyo aw amase isaa ixsaasika fi daahir ama dareenka dusha salaadar waxay indhahaaga ku dhaceenoo dhahaga iyo maqalkaagu iyo dhegahaagu ay arkeen ixsaaskaas oo maaratay daahirka ah kaladii tudrikuhu alxawaasu lkhams shanta dareemo waxay maaratay ay garanayaan been lagama sheego saas sheegteen sax wey kuwaan daramayaasha waa taabo taabo waxa wey waa maqal waa arag waa dhedhamin waxa weyaan waa urin waa taabo we taabo iyo tusi bay dhisi ama taabsi ama tusi waaan marana marna lakin bani aadamka dareemayaashiisu alxawaas lkhams shantan dareemo kaliya maaha dad badan baa berga hor u bixiyay khawaas sharci kuma soo oran alxawaas lkhams wa la ihahdo waa ijtihaadaad dadku lakin la yuujad hunaaka xawaas oo ku koobasho ma jiraan annaga dhammaantood dareen baa nahay xawaasulcadalaad baa jira shayga markaan qaadayo inuu shan kiilo yahay inuu hal kiilo yahay xaggee baan ka gartaa xataa indha haddaa isku qabto waa garan karaa xaggee baan ka dareemay muruqa dareen buu leeyahay muruq ma xawaasulcadalaad baa jira aqwa min xawaas maaratay maqalka marka ka xoog badan waxaa jira waxaa la yidhaahdo xawaas ehm, xawaas maaratay inaan baahanahay dareen waa dareen soo maa xaggee baan ka gartay baahida shan dareemood miyaan ku gartay maya inaan oomanaha waxaasa ilahay ii sameeyey dareen ilahay ii sameeyey subxana wa tacaala wahadumajeraa insaanku waxa weeyaan xawaas buu leeyahay aada u kala duwan buu leeyahay waxaa kamid a ah marka xaasooyinka hoos gala qalbiga sida xubiga jaceylka hore u sheegay maanifku gidood waa xawaas weya insaanku daraamiyaal insaanku leeyahay almuhim waan sheega noogu muhimsan hadda ujeednaa shay aadan hubin ama aa ictiqaadsanayn ama qalbiga ka soo goyin ha ku hadlin weya a ha jirin maxbaanbeer oo run aan ka ahayn maarta tamaluq weya taas tamaluq baa la ihahdaa taas waana wax fiican maa qof inuu mawqif leeyahay inuu maaratay leeyahy dadka qaarkood dad la ilaha iska jira nacamlayaal isaga nacamlayna ah, kan waxa weeyaan eh, marna waxa wey waa khuraafi maca alkhuraafiyiin mar waxa weeyaan waa maca mubtadica marna waa maca ahlu tawxiid ciddii maaragtay meesh kastoo la maro la mara ah, laysa saaxib mabda hada hada aalib cilmi saib mabda maaha qofkaas qof asal sugnaadana maaha waxaa loo baahan yahay inuusan munaafiqneen dabawajiila usan noqon meel in lagu soo hagaago ah xaq baad ilaah ku fahamsiiyey xaqaa ka runsheed lagugu soo hagaago marka gan aad leedahay wahadihi hada min almasaaib bay kamid tahay nifaaq maalifka uu sheegay tulaabu cilmiga qaar kamid dadka qaarkood ay noocaas ilahay ku ibtiday subxana wa tacaala ilahay naga caafimaadiye fasaadiqu qofka runsheegaahi laa yaquulu oran maayo axbabtuka waan ku jeclaaday wa huwa mubidun isagoo dambean kuu sheego marku kaa tagona ku ohanay ma baka tagtidna wax kala aqna markaad la joogtana kujecel kule laakin ma aha qof nuub maaha kaas lama ohan karo qof saadiq wahuwa mubqid walaa yaquulu ma yihaahdo qofka run sheegaa samictu waan maqlay wahuwa lam yasmac asagoo maqlinin wahaakada saas ku wat waxyaala uusan ogeyn sooma guuriyo mana sheego qofka run sheegaa wailaa waxa weeyaan waa nifaaq wsaraxatu raaxa qofka inuu shayga cadaysto sidiis wadaca loogu yimaado ayaa asalka aad ba u wanaagsan akhlaaqda marta akhlaaqda aad bay xunta iska daba wareegala yihahda waxdar waxaad ka digtoonaataa daalibcilmiye qofka daalibcilmigaaho an taxuuma inay wareegto xawlaka gaararkaaga addunuuna malayaal mala aysa ku dul wareegi calankaaga ha ku cadaado wadada ha cadaato oo fatakunaka alcaziimatu marka ay kuqiyaanto go-aanka go-aanka macaziimadaad ay kuqiyaanto go-aankaa go-aanka oo kuqiyaamaan go-aankaaga fii sidqi lahja fii sidqi lkalaam yani hadalkaaga runsheegiisa lahjada waxa weyaan hadalkaaga yani runsheegka fii sidqi lahja oo fatusa fatusajalu fatusajalu lagu qoro markaasi fii qaaimati lkadaabiin kuwa beenlayaasha liiskooda nagu dhex qora maarta liiska beenlayaasha gadaal lagaa raacsiiyo iska ilaali midaas soo nabigu mausan oranay alayh salatu salaam walaa yazaalu lcabdu yani yakdibu wayataxara lkadib xataa yuktaba cinda allahi kadaaba midda ujeeda weya markaa rag baa dad baa waa lagu qoray liiska ilaalitiis kadaabiinta bay ku qoran yihin beenlayaasha maarta ah, marka iska ilaali hadalkuyuusan maaratay go-aanka labaclabacdu ta marka dambe ku kaxayso inay khaanada maarata beenlayaasha iyo liiskooda ku gelido iska ilaali qof shaksiyan le noqon maa garada ah, saas ujeeda wa dariiqu damaanati lihada yani see baan ku gaari karaa inaan runta ku dheganaado maarata markaas wuxuu kuu sheegaya wadada lagu gaari karayo wa dariiqu damaanati damaanada iyo garantiga iyo damaanada wadadeedu lihada lihada sidq runsheega ay ku dhegitaankeeda idaa naasacatka nafsuka naftaada hadday kula muranto bikalaamin ayra saadiqin hadal aan run ahayn fiiha sagaiisa hadday nafta ku qabsato xoogaa nafta ku qurqurxiso dariiqada maarata aada damaanad iyo garanti aad ku helaysaade wa an taqharaha an taqharaha nafta waa inaad qasabto maarata garuun ama durbo durbaan weyn taqaatid ku garaac nafta nafta waa amaaratu bisu waxay kaga baahan tahay mujaahada waladiina jaahaduu fiina lanahdiyanahum subulana waxay kaga baahan nafta inaad xakamaysid la dagaashid shaydaan baa wadee marka xoogaa kuu quruxriso waxyaadaas kale waxaa laga rabaa an taqharahaa inaad ku qasabtid oo ma garanaysaa bidikri mansilati sidq runta booskeeda usheegitaankeeda iyo wa sharafihi sharafu sidq runta qiimaha ay leedahay ajirka ay leedahay iyo wa radiilat alkadib beenta xumideeda iyo wa darakihi waxa weyaan degitaankiis hoos u degay manzila iyo darajada darak ayaa ka hoos ayaa maarata kasoo horjeeda an waxa weya waa hoos hoosmaa ku horjeedaysaa wa ana alkaadiba waa inaad nafta maarata ku qaharto u sheegtid ana alkaadiba qofka beensheega ah can qariibin wakti dhow ayu yankashifu ay maarata dharku ka dhici doonaa xaaladiisu ay faydmi doontaa yankashifu xaal xaalkiisu waa faydmiya eh, waa la ogaanaya maarata sooma maxay yihahdeen beenraad gaabana ah, meel fog ma tagto ah, wax yar baa ka daba imaanaya marka dambe waa laankaa iska qarxay inuu been sheegaysa marka naftaada inaad tarbiyada almuhim waxaa intaas kasii muhiimsan alla ka baqitaankiisa iyo xisaabta ilaahay iyo allah inuu ku arkayo iyo malaaigtu inay ku qorayaan iyo berri in la weydiin doono iyo maarata nafta inaad ku qahartid xusuusid weya waxyaalaha maaratay nafta lagu xusuus lagu xuso ma garanaysa lagu xusuusiyo ama nafta lagu garaaco bay kamid lagu tarbiyayo markaasuu mualifka wuxuu leeyahay raxmat ullahi caleyhi wastacin billaah ilaahay kaalmayso wastacin billaah allaha kaalmayso walaa tacjazan maaratay caajisa yani waxa weeyaan caajis caajislow ha noqonino hisdhiibin almuhim ah, hisdhiibin ilahay kaalmayso nafta la dagaal iyo shaydaanka wadada xaqana ku dheg ya waxyaala dabaylaha soo dhacaya iyo dadka hadalkooda iyo beentooda isan kaa leexin tarbiyay naftaada maarta walaa tacjazan ah, caajisnimo iyo lugajiid iyo doqonnimo iyo isan ku helin ah, waxa weeyaan qof taalib cilmiyaa tahay walaa taftax linafsika naftaadana ha ku furin naftaada darteeda ha ku furin saabilat almacaarid sarbabyaal wadadood fii gayri maa xasarahu shaaric maa xasarahu sharcu sharcigu wuxuu ogolaaday waxaan ahayn ah. marka hore taaka taaka ay kugu imaanaysaa ha isdhihin maaratay xeeradayso oo xiyal fuqaha ha gelin xiyalkaa soo sheegnay marka haddaa is tiraado toba sarbeeb ah, beenta marka hore sarbeeb baa ku bilaabaysaa kabacdi been ma maxdiya ayay kuusii kaxaynaysaa marka wuxuu kuleeyahay naftaada ha ku furin wadad maarata sarbeebeed ama naftaada ha ku furin wixii sharcigu ku ogolaaday oo sarbeeb ah waa la gartay laakiin iska ilaali wadadaas ma sarbeebta inaad caado ka dhigato waxaa la yihahdaa wafi lmacaaridi manduuxatun can ilkadib bay fuqadu waxaa weeyaan sarbeebyaasha waxaa looga fakadaa beenta beenta cad baa looga fakadaa ah, harci waa ogolaada sarbeeba laogolyaa jira ah, qofku inuu sarbeebo qofku si uqaato adig laakiin si kale ujeedo halka inaad sarbeebtid laakiin waa marka maarata meelo gaara ah weyaan hade jeer inaad dhex gashid masaladaas ku fogaatid ma fiicno waxyaala talooyinka lagula taliyo daalibcilmigu ka mid yahay walaa tafta walaa taftaxa furin linafsiga naftaada saabilat almacaarid saabila yani waxa weeyaan duruq almacaarid macaarid duruq way saabiladu dariiqa la qaado oo la maro ayaa la yihahdaa ha ku fur naftaada fii kayri maa xasarahu sharc sharcigu wixii maarata oo koobay waxaan ahayn waxyaalaha qaarkood sharcigu bil ogolaaday ayaa jira sarbeed laakiin caadaha ka dhigan fa yaa aalib alcilm qofka daalibacilmigaahu ixdar ka digtoonow an tamruqa min asidq inaad ka baxdid runt ila almacaariidi sarbeebyaal inaad u baxdid iska ilaali tadaruj arrintaa ay noqoto ila almacaariidi falkadibi markaana waxaa daba yaalla been ah, sarbeebtii marka hore sarbeebaa ku bilaabaysaa kabacdi ka kuusii dhiibaysa waa maxay been cad ayay kuusii dhiibaysaa marka dambe marka iska ilaali ku fogaanshada wa mara maraami hada lmuruuq waxa weyaan an tamraa dir an tamrua ixdir an tamruqa weyaan inaad ka baxdid iska ilaali min asidqi ila macaarida u badid oo tadaruj u dhaco falkadib ila lkadibi markaas haddana been usii baxdid wa aswau maraami hada lmuruuq yani waxa weeyaan bixitaankaas laga baxo laga baxo runta laga baxo magaranaysa ereyada wanaagsan oo saxda ah wadooyinkiisa ama maqaasidiisa ujeedooyinkiisa kan ugu xun waa alkadibu fi lcilmi cilmiga oo been laga sheego alkadibu been sheega fi lcilmi oo kaainu fi lcilmi cilmiga dhexdiisa ahday beenuhu waa kala khatarsan yihiin laakiin been waxaa ugu xun beenta oo cilmiga maarata laga sheego ayaa ugu xun ma weliba waxaa ugu xun alkadibu can illaah wa can rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam alla iyo rasuulkiis oo been laga sheego maarta ayaa ugu xun Ah, darajo aad waa weya waa la darakaad aad uxun weya qur-aankana ad ogtihiin walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadib hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala llahi اlkadib marka ilahay lagu been abuurto wax weyn weyaan kabacda nabigoo laga been abuurto wuxuusan oran laga sheego alayh salatu slaam ah, man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar uma alkadibu can asaxaabati wacan asaalixiina waan culamaa alislaam ma garanaysa qofka uu qasbo hada min eh, min acdam alkadib weeyaan mualifka uu leeyahay wa aswau maraam almaraami makaanu rami markaad fallaarta turis waxa weeyaan hadafka ayaa marmaha la yihahdaa lagu tuulo ma garanaysaa marka meel markaad doonaysid beenta sheegaysid mool iyo hadaf baad garaace soo sax maaha rabtaa hadaf la garaaco been lagu garaaco waxaa ugu xun midka ilaahay laga sheegay rasuulkiisa iyo cilmiga magaransa laga sheega marka aswa maraamil muruq leanna waa khuruuj yani maarata manhajka laga baxo kan ugu xun waa alkadibu fi lcilm cilmigoo been laga sheego marka waxaa dhici kara qofku markuu been sheegayo saan hore u tilmaanay waxa weeyaan masaalix adduunyo ayaa uga dambaysa masaalixdaas adduunyada wadanmaas qayb kamid ah noo tilmaamaya malifku ragga beenta sheega oo wudaaciinta ah iyo dajaajilada iyo ragga lamidaho dejiyey de ujeeday kala hay markay maarata beenta ka sheegayan cilmiga ah, inay adduunyo ku gaaraan inay rag kale isaga celiyaan inay madhaba uheliyaan inay guruub taageeraan inay fikri taageeraan inay magaranaysaa magac helaan waxay u socdaan antaas weyaan ayaa keenaysa ma garanaysa wuxuu dhammaantuna waa xutaaman min addunya oo aakhira maarata ilaahay subxana watala xisaabta iska dambayso marka iska ilaali buu leeyahay been sheega cilmiga nooca lagu been sheego maxau uga been sheegayaa waa lidaai lidaai munaafasati alafraad ragga maaratay kula da ah oo maaratay isla saaxiibada ah inaad tartan la gashay daraadeed tarwi mima laa yaruun ah, waxaysan qoon baad sheegi ah, masaa-il la yaab leh dadkaas hadii la yirahdo maarta o allaamat fulan misaal cajiib ka munaafasat aqraan musiibadka kamid ta dadka kuladada xintan idinka dhexeeya xin waaa raba inaa xin baa idinka dhexeysa inaad katabrus minhum yani adaad dooneysaa laakin hadda rag baan rag baan iska celina iyo rag kala kabaqa meel ma wada galaana la yiri ninki yiraha raggaan iska celina rabbina waan ka cabsanaya meel ma wada geli karaa haddaad la qasato waa cid onba la qasa ninkeed la tartama waanagii soo sheegnay sheekha kitaabkan alifay qisatu khunfushaari qisadiis oo kale weyan khunfushaari saaxib khunfushaar ah, saaxib khunfushaari waa nin ay maaratay usameeyeen wuxuu ah ninaan dee tabaruc sameyn been cilmiga been ka sheegay culimada waqtigiisii joogaa arkay marka ninkaan uusan lahayn maaratay gaab iyo meel celisa ma laha been buu iska daldalay masaanid iyo kutub iyo waba cilmi utiirinaya waba ka jirin arg markaas bal aan fiirin ninkaan orta bal inta qodan ya alla markaas waxay u qoreen waxay yhahdeen eray aan jirin luqada carabiga naxti baan usamayna usoo samaynayna markaas masale khunfushaar la yidhaha u keeneen wax uu yaamaha igaa safeeyey igaa curiyey isagoo dee futwoonayo daadinaya ee u yimaade markaas kuran sheekh ma macnaa khunfushaar markaasuu alkhunfushaaru nabtun ayibu raaixa yaruju min alyaman waa geed maarata aada mudug oo yaman ka soo baxa idaa akala alibilu minhu caqada xaliibaha ayuu maarata geelu hadduu ka cuno caana isku soo taagaya markaasuu weliba maarata shicir u sameeyey isagu hore ka tuuray magarata naaftahna bu ahaa maarata caqadat maxabatukum fi fuaadi kaman caqada alxaliib alkhufushaar magarasa shicir bu u tiri kama qaala shaacir buu sidii shaacirka uu yiribu aqadat maxabatukum jacaylkiina wuxuu ku guuntamay fi qalbi fi fuaadi kama caqada alxaliiba alkhufushaab geedka khufushaabka lahaaba neefka marku cuno masu caanaha maarta uga keeno geela oo kale maarta uga buxsamo camadiisa uga buxsamo almuhim erebu tiriyey kaasuu weliba weriyey waqaala fulan wa mucjami kada wa kitaabi kada si wada buriy waa waqad ruwiya cala rasuul alayh isalaatu wasalaam markuu cala rasuul yiri bay qabteen markaas ihad intaas aad soo sheegatay waa ku been abuurtay falaa takdib calaa rasuuli lahi ka joog intaad soo sheegatay ma marka waa saaxib lkhufushaar wa wa maarata waa nin cajiib u ahaa marka tusaale uga dhigan waxay ihahdeen hada hada khufushaar bay ihahden nin meel xiraysa ma marka waxaa kamid a waa da waa cudur weyaan cudurkaasna asal waxuu ka dhashaa maarata munaafasat alaqraar dadka maaratay isla dadaaho isla cilmigaaho isla mustawaha hada jeer xasad baa ka dhexeeya ah, waxa weeyaan ama mansib laisku qabsado ama magaanasha eh, sharaf laisku qabsado xaqa da- baa ka dhexeya saas darteed culimadu aad bay uga taxadaraan naqdiga ka dhexeeya mucaasiriinta laba isla wakti ah oo isla mustawa ah. Ah, hada jeer waxa weeyaan waa hanxan waxbaa ka dhexeeya xaasidnimo ah ku jirta meesha aad bay uga digaan culimadu iska uga taxadaraan waa mid cudurkaasi waa keeni karaya beenta qofku inuu cilmiga been ka sheego arinta labaad oo keeni karaysa waxa weeyaan wa dayaraani sumcati fi lafaaq waliajli dayaraan meesha hore ku cadfanta lidai munafasati akhraan walidayaraan walidayaraani sumca qofka waxuu doonayaa idheh idhehduna maarta dhulka u marto oo la yihahdo waa calaam waa fulan waa fulan ma garanaysaa marka waa dayraan sumca sumcadiisa iyo idhehdiisu inay faafto fi afaaqi jooyinka jooyinkana in laga oqoodo o aan ay noqdo ma garanaysa hada marad min alamraad iyo wa waman tadalac markaasu mualifku wuxuu yihi waa badan yihiin lakin intaan bu kusoo kooba hal waa badan yihiin waxyala badan ba kale ah. doon iyo adduunyo doon iyo magara